bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وأصxaabihi أجmaعin ama bعdu qaala الshaykhu xafidahu اllahu tacaalى fadl الxaji wاlcumra xajka iyo cumrada fadligooda habta can الrasuuli slى اllahu عalayhi waslama fi fadli اlxaji wاlcumrati axaadiiثu minha waxaa nabiga rasuulka salى اllahu عalayhi wasalama ka sugnaatay xaggiisa oo ku saabsan xajka iyo cumrada fadligooda axaadiis minhaa waxaa ka mid ah qowluhu salى اllahu عalayhi wasalam qowlkii nabigu uu yiri alcumratu ilى اlcumrati kafaaraة lima beynaha limaa beynahumaa cumrada ilaa cumrada waa dembi dhaaf iyo dembigii inuu mayrmo limaa beynahumaa inta u dhexaysa labadaa cumro dhexdooda dembigii ahaa waa dhaqmayaa oo waa la dhaafayaa oo dembi dhaaf ayay tahay waalxaju lmabruuru xajka loo baarinimo falayna laysa lahu jazaa-un abaalmarin ma laha ila aljanna janno ma ahne wax kale abaalmarin uma laha rawaahu albukhaariyu wa muslimu min xadiidi abi hureyra marka cumro ilaa cumro laba cumro inta u dhexayso waa dembi dhaaf dembigaa la dhaafayana waa dunuubta sakaa'irta ah alacmaalu asaalixa waxaa lagu waxay dembi dhaaf u tahay dunuubta sakaa'irta kabaa'irtu irtu towbay u baahan tahay in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhilkum mudkhalan kariima axaadiidta qaarna arrintaa way ku timidba maa lam tugsha alkabaa'ir iyo haddaan dunuubta kabaa'irta iyo aan la daboolin iyo oo aan la dheehin oo aan la gelin waa soo aroortay walxaju lmabruur xajka loo baarinimo falay loo samafalay xajka see loogu samafalaa waa in ilaahay dartiina loo xajiyo habkii nebiga u xajiyeyna loo xajiyo oo rasuulku waa kii yidhi sal l salam khuduu canii manaasikakum acmaashiina iga qaata aniga amar waay marka amar qowli ah waay ficil kasta oo uu xajka ku dhex sameeyey marka wuxuu noqonaa waajib ilaa wixii inay sunno yihiin nusuus kale ay caddaysay ma ahani marka xajka qofkiisu uu macaasidii ka ilaaliyey oo u baarinimo falay abaalmarin kale ma laha aan jannada ahayn wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam iyo qowlkiisa taabicuu beyna alxaji waalcumra xajka iyo cumrada isku xiriiriya fa innahumaa labadooda xajka iyo cumrada yanfiyaani alfaqra faqriga ayay anfiyaan oo ay faqri faqriga ayay qofka ka diidaan oo ma faqrinaayo macnaha qofka wadunuuba iyo dunuubta ayay iska tuuraan faqriga iyo dunuubtay tuuraan kamaa yanfi lkiiru sida yacni buufanaha uu u anfiyo oo u tuuro khabatha alxadiidi birta waxeeda xun oo aan la rabin wadahabi waalfida dahabka iyo fidada waxooda aan saafiga ahayn sida uu u tuuro meeshaa marka alkiir waxaa la yihaha bahalkan alxanka ama dabka buufanaha waagii hore dadka birta iyo dhalaaliyo intay xaabo iyo waxyaabaha soo guraan oo ay dab ku shidaan ayay bahal weyn oo marka ay labada gacmood saa ugu riixayaan oo marka hawo ay ka soo baxayso oo dabku marka sidaas hal mar loo ay ugu buufiyaanba uu dab fara badan iyo holac badan oo baxayo yacni marka sidaasi marka bir in la dhalaaliyo la rabo ama dahab iyo in la dhalaaliyo la rabo oo khaalisku uu soo haro dabkuna uu la tago waxa kale ee aan la rabin sida dabkaasi uu ula tegaayo birta iyo dahabka waxeeda aan saafiga ahayn sidaasi la eg baa dembi cumrada iyo xajkuna ay dembiga la tagaan walaysa lilxajati almabruurati xajada ama xajka loo baarin loo samafalay thawaabun abaalmarin ma ahaanin ila aljanna janna maaha wax kale abaalmarin uma ahaanin rawaahu tirmidiyu bnu khuseymata fi saxiixihi wاnnasaa'iyu min xadiidi bni mascuud radia allaahu canhu wa isnaaduhu cindahum agtoodana xasanun waay warawaahu nasaa-iyuna waa wariyey biisnaadin saxiix min xadiidi bni cabaasin radia allaahu canhumaa waleysa fiihi maku jirin wاdahabi wاlfida waljumlatu alakhiira iyo jumlada dambe ma lahan isaga xadiidka ee nasaa-i uu soo saaray can caaishata umi ilmu'miniina radia allahu canha annaha qaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow naraa waxaan arkaynaa aljihaada jihaadka afdala alcamali camal midka ugu fiican inuu yahay baan u arkaynaa afalaa nujaahidu miyaynan jihaadaynin qaala laa maya buu yidhi lakunna afdalu ljihaad waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday jihaad midka ugu fadliga badan xajun mabruur xaj loo samafalay yacnii haweenkii ma jihaadi karaano uma bannaano macnuhu ma aha oo rasuulka sala alla ly salam waa jireen haween raaci jiray umu sulaym iyo ay ka mid ahaayeen oo marka ay leeyihiin kunnaa nudaawil jarxa dadka dhaawacan daawey jirnay wanaxmilu lkalma dadka la dhaawacan xambaari jirnay biyahan waraabi jirnay dahubna markaas waa qaada jireen taas marka waa banaanaansho laakiin wax waajib ku ah ayaan jirin manaha ama iyaga marka yacni waxaaba uga sii fadli badan xajka xadiidku sidaasuu tilmaama rawaahu lbukhaariyu wadakara alxaafidu fi lfatxi wuxuu ku sheegay ana alakhara sida badankood culimada badankood dabada wuxuu dabdiyey lakunna bidami lkaafi kaafkoo la godo khidaabun linisaa iyadoo haweenka lala khidaab uu yahay wa anahu ruwiya waxaa la wariyey bikasrilkaafi kaafkoo hoos dhigo <clears throat> wa ziyaadati alifin qablahaa iyo alif oo la ziyaadiyo ka hor kaafta yacnii kaafta lilistidraakina macnaheeda ay tahay laakinna markaas ay tahay wa qaala wuxuu yihi wاlأwalu akharu faa'idaةa kan hore ayaa badan xagga faa'iidada lakunna in la yidhaah liannahu maxaa yeeley yashtamilu wuxuu koobsanayaa calaa ihbaati fadli lxaji xajka fadligiisaoo la sugo ee sugnaanshihiisa wa calaa jawaabi su-aalihaa su-aasheeda jawaabkeeda can iljihaadi yacni ku saabsanayd ama xaggaa looga jawaabo wayuqawim waxaa xoojinaya uu yihi sheekhu maa qaalahu lxaafidu aydan waxa uu xaafidku yidhi annahu qad yufhamu waxaa la arkaa in laga fahmo min riwaayati lafdi listidraaki lafdiga istidraaga uu ku jiro laakinna ah riwaayadaas waxaaba laga fahmi karaa ana alxaja xajka afdalu min aljihaadi jihaadkaba inuu ka fadli badan yahay wa huwa khilaafu maa jaaa waana arin ka duwan sida uu ku yimid mubayanan iyadoo la cadeeyey fii xadiidi abi hureyrata alaati xadiidka abu hureyra soo socda sida lagu cadeeyo khilaafa markaas bacda hada alxadiidi xadiidkan gadaashiisa lagu cadeeyey warawaahu bnu maajah wabnu khuseymata fii saxiixihi wa lafduhu can caaishata umi اlmu'miniina qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuula allah hal cala annisaa'i min jihaadin haweenka min jihaadin ay jihaadun wax jihaada korkooda ma yahay oo waajib maku yahay qaala wuxuu yidhi calayhina jihaadun korkooda waxaa a ah jihaad laa qitaala fiihi wax dagaala uunan dhexdiisa ahayn alxaju waalcumratu baa ah xaj iyo cumro xajka iyo cumrada dee dadka ducafada ah yacnii waa ku dhib badan yahay socod dheer iyo cariiri fara badan iyo yacni meelo aan munaasab ahayn oo waxaan ujeedaa meelo adag oo iyaga ku adag oo kaleo la seexdo iyo waxyaabahaas oo dhan buu leeyahay sidaa darteed waa ku adag yahay marka haweenka booskii jihaadku u gelayaa marka xagga mashaqada iyana marka laga fiiriyo leanna ajirku calaa qadri lmashaqu noqona can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama su-ila waxaa la weydiiyey ayulcamali afdal camal kee u fadli badan qaala iimaanu biاllaahi wa rasuulihi alle rasuulkiisaoo la rumeeyo qiila huma maada dabadeed maxay qaala aljihaadu fii sabiili اllah ilaahay wado jidkiisaoo lagu jihaado qiila huma maada qaala xajun mabruur xaj oo loo samafalay rawaahu lbukhaariyu wa muslim meeshaa markaa de jihaadkii baa laga hormariyey xajka xagga fadliga marar badanna su-aalo kala duwan jawaabo ka yacni su-aashan oo kale oo jawaabo kala duwan nebigu uu bixiyayaa jirto sida lagu macnayn karaa marka ama loo macnayn karaa waxay tahay qof walbaa kaalinta uu kasoo dhalaali karo uu isleeyahay awoodeediina waa haayaa muslimiintana waa ka anfici karaa ee maqaamkuna uu keenayo meesha la joogo ayuu ugu jawaabi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee wax iskhilaafaya ma aha can abi hurayrata qaala samictu nabiya sal l slama yaquulu nebigoo dhahayaan maqlay buu yihi man xaja lilaah qofka ilaahay darti u xajiyo lilaah marka kalimatu lilaah ikhlaasay tusee qofkii ilaahay darti u xajiyo falam yarfud oo aan markaa af xumoonin af xumo aan ku hadlin walam yafsuq daacada rabbina aan ka bixin oo daacadiina aan ka tegin faasiqoobin rajaca waa soo noqonaya waa soo noqdaa ka yowmi waladathu ummuhu hooyadii maalinkay dhashay oo kale isagoo la mid ah maalintii hooyadii ay dhashay dembi ma lahayn isagoo sidaa abuu soo noqona rawaahu lbukhaariyu wa muslim marka fadli weyn waay oo xajku uu leeyahay marka waxaana ka muuqanaya hadda xadiidkan in dunuubta kabaa-irta xataa lagu dhaafayo marka laga reebo xuquuqda dadka wixii xuquuq dadeed ah waa inaad dadka xuquuqdooda ka xalaal dalabto oo aada ka xalaal dalbato daahirka xadiidkanna wuxuu u egyahay in lagu dhaafayo dunuubta kabaa-irta oo dhan waayo markuu hooyadii ay dhalaysay dunuub yani kabaa'ira ma uunan qabin haddii marka xaj sax ah uu soo xajiyo soo laabto wuxuu soo noqonayaa sidii hooyadii oo kale ay maalinkay dhashay isagoo ah yani laakiin xuquuqda aadanaha iyagu waxay u baahan yihiin waa wax adiga aada iskana xallin karto ee iyaguna ay baahi u qabaan oo ay markaa daba taagan yihiin iyo qowluhu sala allahu calayhi wasalama marka saddex shay baa lagu xirayo man xaja lilah waa inaa ilaahay dartii u xajisid haddana waxaa la yihi falam yarfuth walam yafsuq aan af xumoonin daacada rabbi ka tegin labadaana waa la yihi waa inaad ilaalisa marka oo xajkaaga aa u ilaaliso sida aada u ilaalinaysa nafsadaada si ka daran qowluhu sala اllahu calayhi wasalama licamr bni alcaas amaa calimta miyaadan ogaanin camarow yaa camru camarow ana alislaama ana alislaama islaamku yahdimu inuu duminayo maa kaana qablahu wixii ka horreeyey wa ana alhijrata hijraduna tahdimu inay duminayso maa kaana qablahaa wixii ka horreeyey wa ana alxaja xajkuna yahdimu inuu baabi'inayo duminayo maa kaana qablahu wixii ka horreeyo qofka dembi uu galay rawaahu muslimuun walxaju lmabruuru xajka loo samafalay huwa aladii waa midka yaأtii bihi lmuslimu muslimka uu la imaanayo wifqan muwaafiqan isagoo waafaqsan lisunati rasuuli sala allahu calayhi wasalam sunnada nebiga isagoo waafaqsan uu la imaanayo lixadiidi jaabirin radia allahu canhu baana sidaa tusayo ana rasuula اllahi sal l slama qaal nebigu wuxuu yihi litaأkhuduu manaasikakum acmaashiina qaata oo iga qaata fa innii aniga laa adrii ma ogi lacalii laa axuju inay dhici karto oo aan mudanahay inaanan soo xajinin bacda xajati haadihi xajkaygan kan tan a ah ka bacdi wayna dhacday oo markuu nebigu xajiyey sal l salam laba bilood iyo wax yar kadibna waa kii dhintayba sala allahu calayhi wasalam rawaahu muslim marka xajka mabruurka waa midka sunnada waafaqsan kow maca albucdi iyadoo weliba laga fogaanayo can alrafathi waalfusuuqi afxumo iyo daaca ka bax faasiqnimo laga fogaanayo ayb waxa ugu daran marka de afxumadu waxay tahay inaad meesha shirki la tagto oo markaad yacni baryada iyo aada samaynayso iyo dhibaato marka ay kusoo gaarto aada rabto inaad yacni axad uga qayshato iyo inaad ilaahay la sinto keyrkiis oo aad tira ilaah yacni alle alle iyo iyo hebel awowgaa aada kiciso ama aada yacni owliyada kiciso ama aada yacni rususha aad kiciso ood ilaahay subxaanahu watacaala aada la kiciso waayo qof kaa maqan asbaabtii ou markaa yacnii asbaabtii oo wax kugu siin lahaa nafci geybi ah yani qof axad laga doono waa allah keliya nafci geybi ah warkaa in aada loo fahmo waa markay dhibaato ku hayso markaad leedahay yaa allah hadaad tira ilaahay waa ku maqlaa subxaanahu watacaala ee codna cod ugama qaldamaayo isaga marka yacni iya adiga oo aan u jeedin markaad yaa allaah dhahdo ou ku maqlayaa awood oo wax kugu siiyo cid ou yacni waa leeyahay cid uu kala tashanayana ma laha laakiin khaasiyadaas haddaad siiso iyo yacni arrinkaas haddii aad ilaahay keyrkiina la siiso waxay noqonaya qadiyadii adducaa huwa alcibaada inaa ilaahay keyrkii la wadaajisay wixii ilaahay uu lahaa waayo qofkan adiga hadda kaa maqan oo aan kula joogin asbaabtii aad kula xiriiri lahaydna ay maqan tahay oo adigana aada joogtid daaru isagiina uu joogo xayaatulbarsakh uu ku jiro inaad haddaan u dhawaaqo waa imaqlaa waxa aan ka codsadana waa isiin karaa inaad dhiraan dhiriso arrintaas ilaahay marka muxuu noqonaa waqaala rabbukum udcuunii astajib lakumna maxay noqone adducaau huwa alcibaada maxay noqone waa in layska ilaaliyaa marka shirkigaas naftaada ugu tur cidna ha ugu turin oo kale waxyaabaha kale waxay tahay qofku inuu la yimaado waxyaaba bidac ah oo sharciga nebiga sala allahu alayh waali wasalam aan ka imaanin inuu ku cibaadaysto ku xajiyo waxbay u dhibaysaa fusuuqa kale iyadana inaad dad dulmiso inaad dadka cahiso inaad dad xamato waxyaaba xunxun inaad isticmaasho <clears throat> ood weliba xaramka dhexdiisa a ku isticmaasho sida sigaar iyo wax lamida oo kale nacam ama wax maandooriye iyo waxyaabaha inaad ku isticmaasho meeshaa dhexdeeda inaad iska ilaaliso haweenku inay isqaawiyaan inay iska ilaaliyaan cawradooda inay asturan tahay waayo waa fisqi inay haween intay bannaan usoo baxdo iyadoo cawradeedii wax ka qaawan yihiin waa inay ku dadaasho marka ay ilaaliso xushmadda iyo xijaabka ayib maca albucdi can alrafathi waalfusuuq iyadoo laga fogaanayo waalimtinaaci camaa munica almuxrimu maca alimtinaaci iyadoo laga joogsanayo camaa munica waxaa laga celiyey almuxrimu qofka muxrimkaa min ficlihi inuu sameeyo laga celiyena waa inaad ka fogaatid waxyaaba waxaa jira adiga markaad xarmato xaaraankaa noqonayo waa sheegi doonaa marka isagaa taa ka hadli doono wa calaamatu kowni lxaji xajka ahaanshihiisa mabruuran mid loo baarinnimo falay calaamadiisa an yataxawala almuslimu muslimka inuu u wareegsado waay bacda xajihi xajkiisa kadib min alxusni xaalad wanaagsan inuu ka wareegsado ilal axsani xaalad wanaag badan inuu u wareego wa min asayi xaalad xun inuu ka wareego ilal xasani u wareego hadduu fiicnaana waa in fiicnaantiisu badato haddii uu xumaana waa inuu wanaagsanaado oo xumaantii ka baxo taasaa calaamad in xajkii la aqbalay tusayso fa idaa kaana hadduu ahaa qabla xajihi xajkiisa ka hor ubtuliya in lagu imtixaanay bilwuquuci fii shay-in shay inuu ku dhaco oo min almacaasii ah fa calayhi waxaa laga rabaa korkiisa waajib ku ah an yatuuba fii xajihi xajkiisa dhexdiisa inuu toobad keeno towbatan nasuuxan towbad daacadnimo ay ku badan tahay dayawamo daacad loo daacadnimo ay ku dheehan tahay yuqlicu fiihaa yuqlicu fiihaa uu ka fuqaayo towbadaa dhexdeeda can idunuubi dunuubta uu ka baxaayo wayandamu uu ka qoomamoonayo u ka shallaynayo calaa maa xasala minhu wixii ka dhacay oo ka xasilay wayacqid alcasma wayacqid alcasma ويعقd العزم yعnي يqلc فيha عن الذنوب وyndم عlى ma xasلa minhu وyacqid wuxuu guntayaa alcazma go-aan ayuu guntayaa wayacqidu alcazma go-aan ayuu guntayaa fi lmustaqbali waxa soo socda mustaqbalka calaa anlaa yacuuda ilayha inuunan macsidaa u laabanin waa shuruudii towbada wإida kaana denbu denbigu haddii uu yahay yatacalaqu bixuquuqi اlaadamiyiin aadamiga xuquuqdooda hadduu ku tacalluqo facalayhi an yarudaha ilayhim waxaa waajib ku a ah inuu u celiyo in kaanad maaliyatan xaqa hadduu xaq maaliya uu yahay maal uu yahay idaa kaanuu lam yacfuuhu minha haddaynan ka cafinin ayb ow amase yadluba an yadluba inuu dalbo minhum iyaga uu ka dalbo almusaamaxata inay saamaxaan idaa kaanat ilisaa'atu ilayhim xumaynta iyaga xaggooda yacni la xumeeyaa fii iidaa'ihim yani idaa kaanat alisaa'atu ilayhim fii iidaa'ihim bilisaanihi wayadihi xumaanta xaggooda ahaatay haddii ay tahay dhib uu ku dhibay carabkiisa iyo gacantiisa ilaa idaa calima inuu ogaaday maahane ilaa inuu ogaanayo maaha annahu yataratabu calaa iclaamihim ogeysiintooda inay ka dhalanayso bidaalika kaagaa uu ku ogeysiiyo mafsadatun inay ka ratibmayso dhibaato iyo wa furqatun kala tag wa shaxnaau cuqdad fayaktafii wuxuu ku gaabsanaa bidalabi اlmusaamaxati minhum inuu markaa yacni ka dalbo inay saamaxaan bialfaadin caama alfaad caama war dhibaan idinka galaya iska keecfiya <coughs> sidaa inuu yidhaahdo ayb si caam ah maca thanaa'i calayhim iyo isagoo ammaanaya ayaga bimaa yaliiqu bihim wax u qalmana ku ammaanayo waducaa'i lahum isagoo u duceynayo fayaftaxu linafsihi naftiisa wuxuu u furayaa bilxaji oo ugu furaa baaba khayrin khayr albaabkiis wayabda-u waa bilaabayaa xayaatan jadiidatan nolol cusub ayuu bilaabayaa macmuuratan lagu camiray bitaqwa allaahi lagu camiraayo alla ka cabsi walistiqaamati toosnaan calaa amrillahi lagu toosnaado lagu camirayo wa amaa idaa kaana haddii uu ahaado qabla alxaji xajka ka hor hadduu ahaa calaa xaalatin sayi'a xaalad xun wastamara calayha uu iska sii daa'imo bacda alxaji xajka kadib fa ina dalika calaamatun waa calaamad midaasi calaa cadami dafarihi bibiri alxaji xajkii samafalnimadiisa inuunan ku guulaysanin tusayso ayb qodob marka muhim uu ka hadlayo towbada in lagu dadaalo si xajkaaga u wanaagsanaado markaad soo laabatana towfiiq fiican aa u hesho ayb wadunuubu marka shuruudaana de shuruudii towbada waayo dembiga inaad ka fuqdo inaad ka qoomamayso in aad go-aan gaarto inaad u laabanin xaq aadami haddii uu yahayn inaad iska bixiso oo haddaba marka aad cama cafis ka dalbato <coughs> wاdunuubu dunuubta alatii tukafiruhaa ay dhaafayso alacmaalu saalixatu acmaasha susuuban kasalaati walxaji salaadii xajkoo kale iyo gayri dalika hiya sakaa'iru waa dunuubta yar buu yihi waa dunuubta sakaa'irta liqowlillaahi caza wajala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum haddaad ka fogaataan waxaa la idinka reebayo kuwooda waaweyn waa waxaan dhaafaynaa oon idinka asturaynaa xumaantiina dunuubtiina waqowluhu sal l slam wa qowlihi sala allahu alayhi wasalam asalawaatu alkhamsu shanta salaad waljumcatu ila ljumcati jumco ilaa jumco waramadaanu ilaa ramadaan ramadaan ilaa ramadaan mukafiraatu maa beynahunna kuwo waxaa weeyaan <clears throat> dhaafayo waxa iyaga dhexdooda lagu dhex sameeyey oo dembi ah goorma idajtunibat ilkabaa'ir haddii kabaairta laga dheeraado rawaahu muslimu can abi hurayrata radia allahu canhu wa ama alkabaa'iru dunuubta waaweyn fa ina aladii yukafiruhaa shayga dhaafayo huwa towbatu minhaa waa in laga toobad keeno ayb marka xajkii iyo tooba inaad isku darto ayaa la rabaa marka si dembigaaga loo dhaafo fa bitowbati alxaaji xaajiga towbadiisa min adunuubi uu ka toobad keenaya kabiirihaa wa sagiirihaa kuweeda waaweyn iyo kuwooda yaryar yadfaru wuxuu ku guuleysanaa birujuucihi noqoshadiisa inuu soo noqdo min xajihi uu ka soo laabto ka yowmi waladathu ummuhu marka xajka intaad ku guda jirtana toobada wad wa amaa idaa lam yatub minhaa haddii uunan dunuubti ka toobadkeenin wa facalahaa uu sameeyo ow cazama calaa ficlihaa ama inuu sii sameeyo go-aan ku gaaray fa inahu mu'aakhadun calaa dalika mid loo qabanayo waay arrinkaas qaala bnu kathiirin fii tafsiiri qowlihi tacaala min suurati alancaam isagoo fasiraya man jaءa biاlxasanati falahu cashru amhaaliha ninkii xasano la yimaado toban lamiduu leeyahay waman jaءa bisayi'ati falaa yujza ila mihlaha qofkii xumaan la yimaadana iyadoo kale unbaa lagu abaalmarinayaa wahum laa yudlamuun la dulmin maayo <clears throat> aayaddaas ayuu ibnu kathiir wuxuu yidhi waclam ogow ana taarika sayi'ati shayga xun qofka ka tegaayo sayi-ada alladii laa yacmaluhaa ounan samayneynin calaa halaathati aqsaam saddex qeyb waayo xumaan qofka ka tegaayo ounan samayneynin saddex qeyb waayo taaratan mar yatrukuhaa lilah ilaahay dartiisa uga tegaa fa haadaa tuktabu lahu xasanatun xasanaa loo qoraa midkan maxaa looga qoraa calaa kafihi canhaa lilaahi xumaanta uu ka joogsaday ilaahay dartii uu uga joogsaday <coughs> ayb wa haadaa camalun waniyatun kanna waa camal iyo niyo waayo ka tegistii tarkiiga waa camal lilaahi markuu uga tegana niyana waa ku jirtaa meesha walihaada jaa waxaa ku yimid annahu yuktaba lahu xasanatu in xasano loo qoraayo qofkaas kama jaءa fi bacdi alfaadi saxiixi sida ku timid fainahu tarakahaa xumaantii buu ka tegey min jaraaya aniga dartayuu uga tegey ay min ajli wa taaratan kolna yatrukuhaa waa ka tegayaa nisyaanan soo iskaba hilmaansan wa waduhuulan canhaa isagoo markaa yani niyadiisaba ay ka baxsan tahay oo iska hilmaansan xumaantiiba maba kusoo dhicinba fa haadaa midkaani laa lahu walaa calayhi dembina ma laha yani ajarna ma laha dembina ma laha liannahu lam yanwi khayran waayo khayr ma niyeysanin walaa facala sharan sharna ma samaynin wa taaratan kolna yatrukuhaa waa ka tegayaa cajzan kasalan marna wuxuu uga tegayaa waa ka caajisay waa rabay waa dadaalay waa ka caajisay marka waa gaari waaye iyo wahsi canhaa bacda asacyi dadaal iyo orod kadib fii asbaabihaa uu ku dadaalo ku ordo watalabusi iyo inuu dhex galo bimaa yaqrubu minhaa wax u dhaweynayo bimaa yuqaribu minhaa wax u dhoweynayo fa hada bimansilati faacilihaa kaas waa qof sameeyo kale kama jaءa fi اlxadiiثi الصaxiixi can الnabiyi sal ا ly slam sida ku timid anahu qaala ida اltaqa اlmuslimaani bisayfayhima falqaatilu wاlmaqtuulu fi الnaar hadday laba muslim sayfahooda isku qaataan kan ka wax dilay iyo kan la dilayba naartay ku jiraan oo naartay gelayaan qaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuul allah haada alqaatilu midkan waa kan wax dilay famaa baalulmaqtuuli midka la dilay maxaa xaalkiisu yahay qaala innahu kaana wuxuu ahaa xariisan mid u dadaalayey calaa qatli saaxibihi saaxibkiisa dilkiisa mid ku dadaalayuu ahaa yacni waa ku talagalay inuu dilo waa u saciyey waa u orday waa gaari waayey dembi baa looga qorayoo naaru ku mutaystay soo ma arkeysid whada اxadiiثu rawaahu الbukhaariyu wmuslimu can abi bakrata ayb musanifku marka intaas wuxuu uga baxay fadliga xajka iyo cumrada ayuu uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wslى اllahu wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wasxaabi